ayaana la kaga digayaa wuxuu musanifku yidhi raximahullah ixdar ka digtoonow allaxna laxniga waa khaladka aad kelimadda laxnisood khalado iska ilaali ibtacid ka fogow can laxni laxnigii oo sawaabka ah ka leexato ood khalad aado fi lafdi xagga dhawaqa markaad ku hadlayso shayga waalkatbi xagga kitaabada iyo qoraalka markaad wax qorayso iyo markaad wax ku hadlayso khaladka iska ilaali laxniga iska ilaali fa ina cadama alaxni laxni la'aanta oo qofka uusan yacni la jalaalatun weyne wey qofka aan laxaanka ahayn oo laxniga badnayn waa qof jalaalo buu leeyahay yani maarata xoogaa qiimo wa safaau dawqin yani waxa waye safaau lown yani dawqaada iyo dhadhankaada qof dhadhamaya baad noqonaysaa dhadhankiisa uu saafi yahay waxa weeye wa wuquufun waxa weeye istaagid iyo taalacasho calaa milaaxi lmacaani macaanida kuweeda wanwanaagsan oo qofku uu dul istaago ayaa la yidhaahdaa ou taalacda baa loo jeedaa yacnii inuu taalacdo macaanida teeda wanwanaagsan ayay ka mid tahay cadamu laxniga waa weynin waa dawqaada iyo dhadhankaada oo fiican waxa weeye milaaxna bimacna alxusnigaa la yidhaahdaa xusni macaani macaanidii wanaaggeedii oo qofka maaragta uu dul istaago ayaa la oo taalacdo muxuuna macaanidaas wanaaggeeda u helayaa lisalaamati almabaani yacni kelimaadka dhismahooda uu badbaado yacni qofku markuu hadlayo kelimaddii carabiga ku hadlayo kelimaddan asal bay leedahay mabnaheedii iyo maaragtay waxay ahayd buu siinaya xaqeedii saasoo kale wey marka laxniga in la ilaaliyo wanaaggaasoo dhan buu qofku ka helayaa wey marka ووقوف الوقوف halkan waxa loo jeedaa wuquf ala ittilaa'i طالعشho oo qofka uu طالعdo على ملاح المعاني معانيda wanaageeda لسلامة المباني كلماتك يعني maartay dhismahooda badbaadadeedii ay khalad ka badbaaday dartii ayuu malaabixda macaanidaas wanaagsan ayuu maartay u طالعanaya فعن عمر رضي الله عنه أنه قال cumar ibn khataab waxaa laga wariyey allah ka raadi noqday inuu yidhi tacallamu alcarabiya carabiyadii barta fa innahaa maxaa yeele carabiyadii tasiidu waxay kordhisaa fi lmuruu'ati sharafta ayay kordhisaa luqadda carabiga markuu qofku barto yani sharaftay u kordhinaysaa weyaan sharafay u siyaadinaysaa weyaan waqad warada waxaa soo arooray can jamaacati min asalafi koox salafkeedii salafu saalix ka mid ah xaggooda waxaa ka yimid oy waxyaalahay ku hadli yacni waxa ay samayn jireen waxaa ka ah laga soo guuriyo annahum kaanuu waxay ahaayeen salafkii qaar ka midii ah, yadribuuna awlaadahum carruurtooda ayay garaaci jireen maxayna ku garaaci jireen cala alaxni laxniga kelimadda khaladka ay sameeyaan ayayna ku maarata ku garaaci jireen marka aad yani waxay kala diriraan khalad yar inay luqadda carabiga ay maarata khalad ku sameeyaan maxaa yeelay cumaroo kale hadda hadalkan uu leeyahay markuu leeyahay tacallamu alcarabiya fa inaha tasiidu fi lmuru'a waxa weeyaan waa waqtigii futuuxaadkana oo batay acjaam fara badanna ay islaameen oo diintii soo galeen markaasaa khalad fara badan luqada inuu ku dhasho ayaa laga baqayay marka wuxuu leeyahay yani maaragtay luqada carabiga hala barto maxaa yeelay qofka muru'adiisa kordhinaysa waagaas cahdigii cumar radiallahu canhu iyo wixii ka dambeeyey markuu islaamku uu yani maarata siyaadada uu lahaa luqadda carabiga dadku u tartami jireen waa la baran jiray intoo muslimiinta dhulka ay haysteenoo madaxtinimada ummadda ay maamuli jireen oo futuuxaadka ay samayn jireen luqadda carabiga waa la soo raadsan jiray waa la baran jiray laakiin markii dadka muslimiinta ahaa ay ayagii naftoodii isku mashquuleen oo diinkii barashadiisii iyo wixii iyo qur'aankii ka fogaadeen oo ay markaasi dadkii acdaadoodii ahaa qaarkood inay raacaan isku dayeen dad waxay noqdeen dayl ah yani waxay noqdeen dad dad daba taagan oo daba ordayay bay noqdeen marka waa luqadiina waa ihaanaysteen ayagana waa is ihaaneeyeen weyaan walidaalika hadda waad arkaysaa caalam alcarabi meelaha khaasta khaliijka oo kale iyo qofka luqa carabiya haduu tago hadda waa zamankeennaan ka hadlaya hadduu ninka askariga hadduu af carabi kula hadlo ninka muslimka ah oo maaragtay eh, aanan markaas dadka duwalkhaliiji aan ka mid ahayn ama sacuudiga aan ka mid ahayn markuu luqa carabiya kula hadlo agtiisa mahiinuu ka yahay waxba qiimo uma yahay laakiin hadduu luqa ingiriisiya ama luqa faransiya uu ku hadlo waa muxtaram halkaasuu saaran waa qiimaynaya waa ikaano waa daliilnimo waa waa daliilnimo ayaga isbadeen soomaalidana way dhihi jireen waxay dhihi jireen dadkii oo talyaaniga soo rabaystayo uu soo koriyeeyo aan diinka iyo carabigaba aqoon markay islaam diinta liidayaan ee waxay dhihi jireen english ku hadal talyaani ku caytan maxay dhihi jireen carabi ku tugsay dhihi jireen yacni fiiri ihaanada meesha ay gaarsiiyey carabiga tugsi ka dhihin ku tugso marka waa daliiliin waa almunhazimuuna ruuxiyan ayaa la yidhaha macnawiyan dad munhazimiina wey marka waagii islaamka ou diinteenna islaamka ay halabada ay lahayd ilaa haddana diinteenna halabadii way leedahay dadkeedii unbaa ebar ah dadkeediibaa ebar ah ee diinteenna weligeed waa haaliba waaye maarata waana casiis wey marka luqadda carabiga waagaas muxtaram ahayd qiimana lahayd weyan waasnad alkhatiibu khatiib albaqhdaadi wuxuu sanadkiisa ku wariyey can raxbiyi yani sheekha raxbi la yidhaha uu ka wariyey qaala inuu yidhi raxbi samictu waxaan maqlay bacda asxaabina ay axada asxaabina yacnii ragga saaxiibbadeenna qaar ka mid ah oo yaquulu odhanayo idaa kataba laxaanu mid laxni badan hadduu wax qoro oo fakataba uu ka qoro cani laxaani midkii laxniga badnaa laxaanun aakhara mid kaloo laxni badan oo kasii qoro wax saara alxadiiu bilfarisiyati xadiikii luqa carabi intuu ka baxo oo luqa cajamiya noqonaya farisibuba noqonaya xadiikii dhammaa iyo luqadiiba waa isbedelaysa maxaa yeelay nin laxaana ayaa mid kaloo laxaana kasii guuriyey muxuu noqonaya kii horaa khaladka sameeyey kana khaladkiibuu maarata kusii daraya wa anshada mubaridu mubarid abulcabaas almubarid oo luqawiga naxwiga ahaa نحويغا اها ايا غبيي او وحو ليهي اسغو لغه عربيه اماني النحو يصد من لسان الالكن والمرء تكرمه اذا لم يلحن فاذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن النحو نحوذي يبسط وحو في ذيان من لسان الكني قفك yani luqadiisii ayuu carabkiisoo fidinaya luqadiisu luqa fasiixa ka dhiga kii shigshigaaya markii naxwo barto oo hadalka carab gejiga ahaa wuxuu noqonaya mid fasiixa luqadiisa carabkiisoo fidinaya naxwadii walmar'u qofkuna tukrimuhu waad karaamayn idaa lam yalxani hadduusan laxni samaynaynin laxni hadduu samaynayo karaamo agtaada kuma yeelanayo waa laxaan wey laakiin hadduusan laxni la imanin tukrimuhu yani anta tukrimuhu waad karaamaynaysaa markaasuu yidhi faida aradta haddii aad doonto min alculuumi xagga culuumtaa ajallaha keedii ugu weynaa haddaad doonayso midda ugu weyn inaan kuu sheego haddaad rabto faajaluhaa midda ugu weyn oo minhaa culuumtii ka mida ah, muqiimu lalsuni carabiyada midka toosinta badano midka toosiye weyaan carabka midka toosiy naxwadii buu ujeedaa laakiin ajalu lculuum waa kitaabu اllahi wa sunnati nabiyihi sal اllahu alayh ali wasalam luqaduna waa aalowa aalo weeyaan marka qofku inuu luqada barto carabiga ah yani waxay faa'iideynaysaa inuu laxniga iska ilaaliyo hadduu naxwadii barto wuxuu baranayaa kelimaadkaas nudqigaa xarakaadkii iyo sakanaadkii buu baranaya hadduu sarfiga barto maadadaas mabn yani awsaanta ay leedahay iyo kelimada say u dhisan tahay ayuu fahmayaa weeyaan marka saasaa loo ammaanay alayhi marka arinkan oo alxadaru min alaxni laxniga waa laiska ilaaliya markaynu qabanno in luqadda lagu dadaalo iyo asalkaas haddaynu qabanno falaa taxfal ha u aabayeelin yani xafala hay fulanun xafala shaya walmra yani waxaad leedahay idaa cuniya wabaala markaa shayga qiimo u yeesho oo yani maaragtay agtaada uu darajo ka yeesho baa la yidhaahdaa xafala shaya walmra hebel yani shaygii buu qiimeeyey arrinkii baa la ohan marka falaa taxfal ha u aaba yeelin biqowli qaasim ibni muqaymira sheekhaas qaasim ibnu muqaymira la yidhaha hadalkiisa raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee yuusan yani aabayeel ha siinin agtaaba yuusan qiimo ku yeelan hadalkaas yuusan kaa jeedin hadalkuu leeyahy oo macnaha sheikhani naxwadii buu liidaya wuxuu leeyahay markeeda hore waaba ku mashquulinaysaa qofka markuu naxwada ballowga yahay waa rafaad iyo mashquulu ku jiraa iyo barasho iyo halgan iyo kula jiraa waa shugli markeeda hore wa aakhiruhu baqyu markuu naxwada bartana qooq baa galaya waa kibraaya markuu si fiican u bartana isagaa isla weyn marka waxaasoo kale naxwada maadaama noocaasba ay tahay oo markeeda horena ay culuum badan kaa mashquulin dabadeetana ay baqyi iyo qoof kugu ridayso kaba tag buu kale iska dhaaf sidoo kale walaa taxfal biqowli bishrin alxaafii bishr alxaafi ninka la yidhaahdo raximah llahu tacala ilahay ha u naxariista asna qowlkiisa ha u aabi yeelin lama qiila lahu markii loo yidhi bishr alxaafi tacallam inaxwa sheikhaasa waxaa lagu yidhi warninu naxwada baro markaasuu wuxuu yidhi qaala adilu buu yidhi naxwo haddaan barto waaba dhumay waa baadiyoobayaa inaan dhumo ma rabo qaala markaasaa wuxuu yidhi ninkii oo yani la hadlayay baa wuxuu ku yidhi qul waxaa tidhaahdaa daraba zaydun camra yani naxwadii inuu baran rabaa zayd wuxuu garaacay camar ayuu garaacay macnaha inuu tuso raba daraba waa ficil inuu yidhaahdo zaydunna waa faacil inuu yidhaahdo qofkii shaqada qabtay weeye darbigu waa shaqadii camra waa qofkii la garaacay mafcuulu bihi baa inuu wax saas camala baru rabaa qaala bishrun bishr xaafi baa wuxuu yidhi yaa akhii intaanan aanan dhihin eh, daraba zaydun camran lima darabahu horta zayd muxuu amr u garaacay bal ii sheeg buu horta maxaa keenay inuu zayd amr garaaco ninkii baa marka la hadloo yiri qaala wuxuu yiri ya aba nasr aba nasr waa kunyada bishr hafi bishr hafi kunyadiisi weeyaan ما ضربه موسى قراعين بو يرنينك ما ضربه زيد عمر موسى قراعين وإنما هذا أصل وضع وإنما هذا متكني أصل مثال وي وضع لدجيه لا برت قواعد لو برت لو دجيه وي فقال بشر ilaan moogta hadda wax garaacay ma jirin zayd oo camar garaacay ma jirin waa miisaal kaliya ahay sidii uu sheegay faqaala bishr wuxuu yidhi hada awaluhu kidbun markiisa horeba been boobu ku bilaabanayaaba kula daraba zaydun camran zaydan camar garaacin baa waxaan leeyahay zayd baa camar garaacay markiisa horeba wuxuu ku bilowdayba kadib iyo been ku bilowday laa xaajata lii fiihi wax dana oo kale yahayna lamaba arko yidhi naxwo iyo barashadeeda wey marka kaasoo kalena yuusan naxwo la-aan ku dhigine warkiisa ha ka soo qaadayno bara naxwadii wey saasuu u jeedaa rawaahumaa labadan aarba waxaa wariyey alkhaiibu khaiib albaqhdaadi baa wariyey kitaabkiisa la yidhaha fi iqtidaai alcilmi alcamala yacni cilmiga inuu keensado camal ku camalfal inuu keeno kitaabkaas magacaa la yidhahdo cilmi aan ku camalfal lahayn faa'iide ma leh marka iqtidaau alcilmi alcamala kitaabkaas dhexdiisa ayuu arrintan kusoo guuriye weyaan marka waxaa la rabaa dadka in yani ilmaha intay yar yihiin laxniga lagala diriro luqadda carabiga aan barno aan kula dadaalno hadda sheekh ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu ku leeyahay yani hadalkii hadda aan sheegahay laakiin maca alasaf uu yidhi annana fii hada zaman wakhtigeennan aan joogna buu yidhi alladii laysa lana shakhsiyatun yani wuxuu leeyahay alladii laysa lana shakhsiyatun yani zamankan oo aan wax shakhsiyadoon leenahay la aragayso noo sugnaanin wasirnaa adyaalan wa atbaacan lihayrina dad kale aan atbaac iyo dayl u noqonnay sayn oo kale aan u noqonnay saara minaa man yaraa waxaa naga mid noqday dad arkayo ra'yeenayo ana man takallama biاlingliiziyati aw alfaransiyati fahuwa duu muruatin huwa duu muru'atin huwa duu muru'a yacni qofka af ingiriisi iyo af faransiis ku hadlaahay nin sharaf le inuu yahay wayafqaru ida kaana yacrifu ingiliiziyaa aw faransiya haduuba af ingiriisiy ku hadlayana iyo faransiis ku hadlayana faanayaba haduuba garanayo inuu yaqaanaba ay tahay oo dadka kale ugu faanayo bal bacdunaa yucallimu wlaadahu allua hayr alcarabiya waxaaba naga mida qaarkaya oo baraya ilmahoodii luqadii carabiga luqadaan ahayn yani maanta runtii waa yar tahay dadkeenna ilmaheenna ma barano luqada carabiga walidaalika diintiina ay ka fogaanayan kullama uusan qofka diinta baranin luqada carabiga uusan ihtimaam u yeelanin kullama uu diinta kasii fogaado maxaa yeel cajabi buu noqonaya wuxuu diinkan ka fahmaayo male waxaa laga yaabaa af ingiriisi af sooxili iyo wax kale inuu kusoo barto yaa dhici karta weeye markaasuu yidhi yacni bacdu sibyaani carruurta yarkaa ya'tii yaquulu wuxuu ku leeyay maca asalaam markuu inuu salaamo rabaayo ilmihiisa xataa guriga u joogo markuu inuu salaamo rabo uu ka tagay bay bay uu leeyahay kala bay bay meeshu assalaamu calaykum bi ilaa hata ma dhahayo yiri yaani assalaamu calaykum ma baray waalidka markii ilmaha bay ay ku dhahay inaad tarawri assalaamu calaykum idh calaykum salaam ina bartid baa laga rabaa marka tarbiyadaas waa laga maqan tahay run ahaantii luqada carabigana waa diinkeenni laxnigeedana qofkii baranaya inuu laxniga iska ilaaliyo baa la rabaa weeyaan al ijhaad dhicisayntii fikradda loo nisbeeyey ayuu cunwaankan ka dhigay ijhaadka waxaa la yidhaahdaa haweenta markii ilmaha oo waqtigooda dhammaystirmin ay ka soo dhacaan ilmaha dhicis baa la yidhahda dhammaystirmin sagaalkii bilood u dhammaanin dhicis baa la yidhahda ilmihiiba soo tuurtay waxaad odhanaysaa ajhadat alxaamilu idaa alqat waladaha bikayri tamaamin yacni haweentii way dhicisay mar hadday ilmihii oo dhammaystirmin ay soo rido ayaa sidaa la yidhaahda marka fikradan oo ijhaadka lagu sameeyey oo ah la dhicseeyey wuxuu usluubka u bobedelaye waxay la mid tahay cunwaankan atasaduru qabla ta'ahulidii oo kaleeto unbay la mid tahay aan soo kii aan soo marno buu la mid yahay wey ixdar ka digtoonow alijhaad alfikriya fakarkaada dhicisoobo iska ilaali yani afkaartaada iyo aragtidaabaa kuu dhammaystirmata weyaan saykow ay dhicisoobaysaa biikhraaji lfikrati fikradii soo saarinteedii aad soo saarto qabla nuduujiha bisayrkeeda ka hor iyadoo aan qofka uusan bislaanin inaa fikraddii wixii maskaxdaada ku jiroo dhan aad carab ku soo saarta iyo hadal adigoo dhan gaarin oo markaa dadka agtooda aad ka dhacdo oodan qiimana yeelanin ama kitaabo iyo qoraal iyo ta'liifkii aad ku soo saarto labadaba way noqonaysaa weyaan marka yani waxa weeyaan maalan waxaa ka mida ijhaadulfikriga waxaa ka mid ah a ah. adiga oo aanan weli bisayl gaarin yaad bacd alculamaa oo aclaam ahoo culamo waaweynoo la yaqaano yaad meel waxaa arkaysaa mas'ala min almasaa'il inay xoogaa adiga agtaada aysan kula saxsanayn markaasaa khilaafaysaa khilaafkaas ood marka aadna leedahay daliilka xagga adoo xigaa waxaa dhici karto inaad adiga laftaada qowlkaada qowl shaada noqdo waxaa dhici karto xadiidkan aad qabsato inuusan saxiix ahayn xadiid daciifa ah uu yahay aad ku dhegan oo aad culammadii iyo dadka ahlucilmiga ah iyo madhabka aad ku khilaafto waxaa dhici karto yacni maaragtay xadiidkan in laba laba xadiidoo ay asagii mid kale oo isla siman in la kala rajaxo oo tarjiixii adiga aadan ka warqabin marka sidaa darteed inaa fikradaada ijhaad ku dhaco macaanidaasoo dhanba way noqon kartaa weyaan alsraa'iiliyaat aljadiida yani taan mawaadiicdii horean soo marayna unbay la tahay ee wax cusub maaha waa mawduuca inaadan degdegin unbaa lagaa rabaa tacajubka iska ilaaliso shayga markaa ta'ani inta samaysid markaad adiga raasix noqotid kabacdi inaad ama wax qorto ama aad wax tidhaahdo wax jeediso wax akriso sidaasaa lagaa raba alsraailiyaat ljadiida israa'iiliyaadka cusub yani waxyaalihii yahuud iyo nasaara ee loo nisbeeya israa'iiliyaad la yidhaahda waxa ayaga laga soo guuriyo alyahuud wanasaara oo aqwaal iyo afkaar iyo wax lamid ah ayaa israa'iiliyaad la yidhaahda marka israa'iiliyaadka jadiidka ah ayuu ka hadlaya wuxuu oo iska iska ilaali oo gadaal yimi oo fi nafathaati almustashriqiina kuwa mustashriqiinta la yiraahdo waxa ay tuftufayaan dhexdooda ahaatay waxa afkooda ka soo baxay ama quraanka ay ku sameeyaan afkaarta ay faafinayaan dhexdeeda ahaatay ka digtoono mustashriqiintaas oo min yahuudin wa nasaara yahuudi iyo nasaara ah, yahuudi iyo nasaara kristaanki ah weeyaan fahiya israa'iiliyaadka yuhuudda iyo nasaarada mustashriqiintoodu ay fidinayaan ashaddu mid darnaasho badan weeye nikaayatan xagga dhibaatada dhibaataynta oo dadka diinkoodii laga dhibaateeyo muslimiinta ah ayada ku darnaasho badan wa akhtaru ayadaana weyni badan wa acdamu ayadaana weyni badan khataran xagga khatarta min alisraa'iliyaati alqadiima israa'iliyaadkii hore tana ka khatar badan maxaa yeelay israa'iliyaadkii hore fa inna haadihi israa'iliyaadkii qadiimka ahaa oo waqtigii nabigeenna la soo diray wixii ka horreeyey israa'iliyaadka laga soo guuriyaa fa inna haadihi midani qad wadaxa amruhaa amarkeedu waa caddaaday bannaankuu yaallaa bibayaani nabiyi sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna caddayntiisii almawqifa minha meesha laga istaagayo uu noo caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo wanashri culamaai culamadii faafinteedii ay faafiyeen alqowla fiiha hadalka yani maaragtay israa'iiliyaadka laga istaagayo la oranayo faafinta ay faafiyeen iyo nebiga caddayntiisii ayaaba maaragta taas amarkeedii muujisay oo waadicisay buu ku leeyahy yeelay israa'iiliyaadka waad ogtihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiuu can bani israa'iila walaa xaraj wax ka wariya laakiin dhib ma laha maxaa laga warinaya wixii kitaabkeenna waafaqsan oo kitaabka qur'aanka iyo diinteenni islaamka ahayd waafaqsan hadda diinkeennaanba u haysanaaba wixii diinkeenna khilaafsan ayadana waa marduud ki diinkeenna waafaqsan waa maqbuul ilo diinkeenna waafaqsan yahe waa la aqbali kii diinkeenna khilaafana waa marduud wey midkii marka diinkeenna uu ka aamusay oo aanan la radinin waana waafaqsanayna diinkeeda maxaa lagu samaynaya waa midda uu nabigana leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum hana rumaynina hana beeninina maxaa yeelay kitaabkeenna ma waafaqsana ma rumaynayno mana beeninayno kitaabkeenna ma diidin marka waxyaalaha ay culammada qaar soo warwariyaan oo israa'iiliyaadka ahi taasoo kale waaye yacni iyo wixii la midka ah weeye marka israa'iiliyaadkii hore dambe ay mustashriqiintu wataan aad iskaga ilaali buu leeyahay aad uga digtoonaan mustashrik maxaa la yidhahdaa yani mustashriqiinta waa dad markii ay waxa la yidhaahdo annahda alurubiya markay bilaabatay oo caalamka ay ku fideen oo ay dadka mustacmarada ay noqdeen oo dalka ay dadka ay qabsadeen bilaaddan oo muslimiinta ay qabsadeen markay qabsadeen iyo waxay bilaabeen dad in loo diro niman baa aaday yani sharigay aaden harigii waa waxaa la dhahaa carabta dhulkay degto ayaa la dhulka muslimiinta weya halkaasay usoo baxeen niman nasaaraa ama yuhuudah baa tegey markaasaa jaamicaadka islaamkay galeen masaajiddii wax ka barteen diinkii bay barteen islaamkii bay yaqaanaan xadiidkii bay wax ka barteen fiqigii bay yaqaanaan luqaddii carabigay barteen adabkii bay yaqaanaan markaasay yani ayagoo kufaara ayay barteen walidaalika waad ogtii niman dhan oo brofeesaro waaweyn ah oo mustashriqiin la yidhaahdaba jaamacaadka waaweyn wax ka dhigo oo islaamkii bay dhiga xadiidka uu kuleeyahay xadiidkan daciif waa ah. asaa kuu tasxiixinayo le xadiidka sheekh fulaan iyo sheekh fulaan baa daciifiyey waa la wada yaqaanaa nimankaa marka sumuum badan waana kufaar waay ah. diinkiina way yaqaanaan waa yuhuud iyo nasaaro wey sun badanay marka muslimiinta ku dhex faafiyaan afkaar fada badan waxayna maqsadkoodu ahaa in la taacniyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la dura meesha laga soo geli karo dhaqankii iyo diintii axkaamta islaamka in la radiyo mucaamalaadkii iyo beeci in maaragtay waxyaalo badan la radiyo muslimiin badana marka haqaafa algharbiya ama faransa tegey ama ameerika tegey ama yurub kala tegey england tegey oo mustashriqiinta macallimiin u soo noqdeen ah bilaaddii muslimka ku soo noqdeen ayagoo muslimiin sheeganaya afkaartoodii ayagoo xambaarsan ayay yimaadeen markay afkaartooda ayagu xambaarsan yimaadeenna wixii sun ahaayo oo lagu soo afuufay ay muslimiinta ku dhex ayagoo islaamka ku dhex jira wey ilaa qaarkood waa ogtihiin daa xuseyn ninka la yidhahdo masriga ahaa oo indhahala ahaa nin france isagoo yar loo qaaday oo gaalo soo rabiyaysatoo ahaa kutubuu qoray iyo balaayi iyo falsafad iyo balaayi muslim ku dhex ilaa uu yidhaahdo islaamku horumar ma gaarayo ilaa aqaafada oroba ay leedahay ay liqaan muslimiintu liqaan aqaafada orab oo dhan ay qaataan horumar ma gaarayaan waxaad ogtay muslimiintay isku soo tasarruftay tacadudu zawjaadka laga hadlaa dumarka maaragtay farabadnidooda xuduudii baa laga hadlaa oo la leeyahay maaragtay gacantoo la gooya maaragtay laysat min almadaniyati fi shay yacni maaragtay tuuga gacanta laga gooyo jaldiga oo la radiyo iyo waxa la midka ah waxaasoo dhan tunis oo kale hadda waad ogtay waagii odagii la dhihi jiray xabiib burqiiba la dhihi jiray oo madaxweynaha ka ahaa yani waxa weeye dadka waxaa lagu lagu khasbi jiray hal haween ka badan ninka guursada jariin uu markay naag labaad oo guursadaa nina naag labaad lagu dacwooyo naagu qabaa baa naag labaad oo guursaday maxkamadaa la keenaya su qaadiga uu weydiinaya waxaa weeye naagtan labaad axaliilatun am khaliila baa la leeyahay ma qabtaa mise waxa waa saaxiibtaa waay hadduu yidhaahdo waa xaliiladaydi waa xaaskaygii yaa weyla huwa waa la xabisaya middaa la xiraya waa inuu yidhahda waa khaliiladaydi waa saaxiibtay saaxiibtay waa inuu yidhahdo waa bilaad muslim waa tuniisi waa baled muslima way wahaakada iyo wixii lamid ah ayaa caalam islaami ka dhacay dhaxalka annaga soomaaliya daatiga ogtahay uluf iyo rubuc iyo khumus iyo madaxweynihii soomaaliya askariga ahaa oo maarta banaanka ka tuuray maxaa yeelay fikra shuuciya ayay watay waxaan wax la socon kara umada ma lahe naagta iyo ninku waa isku xaq isku dhaxal halkaasoo kale la gaarsiiyo waxaasoo dhan waa aqaafada harbiga ee dadku soo qaateen oo ummadda muslimiinta lagu afuufo weyaan marka masaladaas in aad looga digtoonaaday israailiyaadka shiikh oo nooga digayo alisraa'iliyaat aljadiida waa waxaas weyaan diinteen islaamka oo lagu ciyaarayo markaasuu yidhi ama aljadiidatu israa'iiliyaadkan cusub almutasaribatu oo soo dustay ila alfikr alislaamiy yacni diinta islaamka usoo dustay diinta fikr maaha laakiin yani maaragtay inuu yani diin alislaamiy in la yidhah diinkeenna waa waa waxyi munazal min cindi illaahi waa ilahay xag alle ka soo degay fikr maaha fikr waxaa la bani aadamka waxay isku geegeeyaan oo afkaartooda ah ayaa fikr la marka ila diin alislaamiyi baa loo jeedaa diinta islaamka usoo dusay oo soo galay fii acqaabi athawriyati alxadaariya yani markay eh, maxaa la yidhaahdaa fawradda inqilaabka ay sameeyeen ee eh, ilbaxnimada inqilaabkeedii ay la yimaadeen eh, maarata reer ay la yimaadeen waa nahdal orobiya waxaa la yidhaahda weeyaan markii warshadaha iyo maarata tekhnolojiga ay heleen oo cilmi badan ay barteen oo adduunka sanacadiisa ku hormareen wakhtigaas yani gadaasheeda yani israiliyadkan cusub ee muslimiinta diinkooda u soo dusay iyo waitisaali caalami bacdihi bibacdin caalamka oo isla xiriiray qaarkii qaarka kala xiriirsaday oo daa'iraadkii la helayo diyaaradii ay tegayaan yani maraakiib la helo dhaqso loo tegayo jidkii laftiisa gawaari iyo tareenno maraya la helay yani bal kadib taleefanno iyo telefishinno iyo internet iyo wax walba oo dhan ila caalamka dhan hal qaryo noqdo camal hal magaalo wixii maanta cirifka adduunka ka dhaco waxaa laga yaabaa daqiiqada ka bacdi inay kusoo gaaraan khibaartooda aad hesho marka xiriirka caalamka qaarkii qaarka kale oo la xiriiray iyo wa kabxi lmaddi lislaamiyi islaamkii fiditaankiisii joojintiisii gaalada ay joojisay yani maaragtay oo muslimiinta dhexdooda isku diray qabyaalada isku geystay qaarkood diinkooda laga wareejiyey qaar la qabsaday isticmaar laga dhigay ilaa jihaadkoodii iyo waxa ay wadeen dhan la catilay yani joojintii ka bixiga waa celinta wey ay joojiyeen waxyaalahaas wuxuu leeyahay arinta israa'iiliyaadkaas u soo tasarubay markii muslimiintii kabxi lagu sameeyo la joojiyey fiditaanka islaamka uu fidayay fa hiya sharun macdun waa shar barax la weeyaan arrintaas waa shar aad maaragtay sharnimadeeda ay muuqato wey wa balaa-un balow wey taagan oo midba mid kale kasoo daba butaacayso kasoo daba burqanayso weeyaan yacni mid isdaba joogahoo iska daba imaanaysa weeyaan waqad akhadat waxaa qabatay bacd almuslimiina muslimiinta qaarkood canhaa shartaas sinatun yacni lulo iyo gamaaniye iyo hurdo ayaa ka qabatay yacni dad badan oo muslimiinta qaar ka midii sharta kuma baraarugin waa ka hurdayeen khaafiriinay ka ahaayeen weyaan inay ka hortagaanoo hor istaagaanoo waxaan bayaaniyaan ummadda u muujiyaan baa la rabay waa ka seexdeen buu leeyahy wakhafada aljanaaxa laha aakharuuna yacni wa aakharuuna qolo kalena khafada aljanaaxa waxay raariciyeen aljanaaxa garabkiibay lahaa israa'iiliyaadka jadiidka ee mustashriqiintu ay wataan ayay maarata garabkii aakharuuna kuwo kalena ay maarata u muujiyeen wakhafada way raariciyeen aljanaaxa garabkiibay lahaa israa'iiliyaadkan cusub ayay u raariciyeen aakharuuna kuwo kale qaarna waaba qaateenba waa la tageen afkaartaasay ku tageen markaasay ummaddiina ku bafiyeen bal xukunka inta loo dhiiba ummaddii maarata ayaga dalaalka yani maarata saas u geliyo weyaan faxdar ka digtoonow marka an taqaca inaad ku dhex dhacdo fiiha israa'iiliyaadka jadiidka mustashrikiintu ay wataan dhexdeeda inaad gasho iska ilaali waqallaahu ilaahay ka ilaaliyo almuslimiina muslimiinta sharaha fitnadeeda sharteeda ilaahay ka ilaaliyo waxyaalahan maarata calmanada la yidhaahdo iyo diinla'aanta iyo mustashrikiinta gaalada ay wataan alyahuud wanasaara maanta caalamka ayagaa iska maamulo ayagaa haysto waxaa la yidhahda iclaamka dhan ayaa gacanta ku haysto say rabaan u jeedinayaan caruurteenni waad ogtihiinoo yaryarkaa guryaha noo joogo guri kasta tv baa noo yaalla waxa waaye ciyaalkii durbadiiba ciyaalka maaragtay gaalada ahoo ama ingiriiska ku ciyaarayso ama faransa ku ciyaarto barooniga xabad xabada u yaqaanaan wiil magacyadooda ay ku loo yihiin meeshay saxaabadii iyo diinkii iyo waxa ka baran lahaayeen marka adduunka gurigaada macallin kale aad ku joogo ummad kale ay wax baraysa caruurtaadii iyo meel kale ay maartay halkaas gurihiina noogu soo gashay meel kale iska badaab marka nasal allah salaam wal aafiya ilaahi ducada sheekha allah noo aqbalo fahdan wa ya'ud wuxuu leeyahay waqallahu almuslimiina sharraha ilaahi nimanka sharta ay wadaan muslimiinta allah ka qabta weeyaan ihdar الجدل البيزنطيه yani ka digtoonow aalibulcilmigiiyow aljadal albisantiya doodii bisantiga loo nisbeeyey albisantiyiin waxaa la yidhaahdaa waa yani waxay ahaayeen alimberatoriya ruumiya la dhihi jiray alromaniya romaanka markay dalka adduunyada haysan jira boqortooyadoodii ayaa la yidhaahdaa bisantiyiinta kuwaasay ahaayeen dowlad aad u weyn oo hadda dhulka ee caalam islaami la yiraahdo dhan maamuli jirtay oo haysatay bay ahayd muddo dhan ay haysatay marka waxay ahaayeen dadkaasi bisantiyinta masiixiyiin ahay kristaan ahay kristaan bay ahay waxyaalaha yaani maaragtay lagu fitneeyay waxa kamid ahaa al-khilaafaat ad-diiniya xaga diinka ayay ku murmujireen diinta ka murmujireen marka maadaama khilaafkoodii diinta masiixiga aad u tira badnaa ayay waxay gaaray sida sheikhu noo sheegi doono jadalkoodii wuxuu gaaray inay ka doodaan malaa'igta jinsigeeda malaa'igtu maxay ka samaysan yihiin yacni cadow baa la dagaalamaya cadowgii baa soo socdo magaaladiibuuba yimid baa beledkiibaa cadowgii ciidanka dhan ayagiina waxay ku murmaayaan yani maaragtay mala'igta maxay ka samaysantahay jinsigoodu ma bani aadamba ma jinniba ma maxaa laga sameeyey ma nuurba ma naarba waxaas ka doodayaan waxaasay doodaasi wata ilaa cadowga uu qabsado sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raxmatullah calayhi isagu wuxuu leeyay qisada qiso la mida baan maqalnay buu leeyaho oh, yani waxay ka doodayeen cadowgoodii oy la dagaalamayeen intay ka mashquuleen ayay waxay ka doodayaan ukunta iyo digaagga kee horreeyey ma ukuntaa marka hore hor abuuray oo digaagaa markaa kabacdi ka dhashay mise digaagaa la hor abuuray oo digaagaa ukuntiibuu dhalay keebaa horreeyey iyagu ku murmaayo oo isku khilaafsanbaa cadow intii yimiduu qabsaday buu leeyay wahaakada marka jadalkaas caqiimka ah oo aan wax faa'iido lahayn wax faa'iidou leeyahay la arag inuu qofka ku mashquulo ayuu shiikhu nooga digaya adigu maxal shaahidku waxa weeye waxaan dan kuugu jirin ka murmin maslaxa adduun iyo maslaxa aakhiro ha ka murmin laana jadalka laba loo qaybiya jadal aan faa'iido lahayn oo caqiim ah iyo jadal oo qofka saaxibkiisa ihi ihqaaqul haqq uu raadinayo ama alwusul ila alhaqq haqq inuu gaaro uu raadinayo kaas oo jadalkan macnaha lahayn waana la kareebay inaad wax adduunyadaada iyo aakhiradaada aanan ku anfacaynin ina umrigaada kana loo ogolaya waa midka aad xaqa ku raadinayso ama dadka xaqa aad ugu sheegayso oo allah leeyahay udcuu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii axsan midda la leeyaha marka ixdar iska ilaali aljadal albisantiya marka dadkaas waxaa la yidhahdaa bisantiyiinta caasimadooda markoodii hore waxay ahayd qustantiniya la dhihi jiray dhulka hadda istanbuul oo turkiga la yidhaahdo istanbuul qustantiniya iyadaa la dhihi jiray halkaasaa caasimad ahaan jirtay ilaa dadka muslimiinta markii dambe ay ka qaadeen oo laga qabsaday dhul badanna laga xoreeyo suuriya iyo masar iyo shimaal maarata shimaal afriqiya carabta dhulka ay degtoo dhan ayagaa gacantooda laga qaaday wey dhulka hore ayaga haysan jireen marka byzantiyiintaasi jadalkoodii iyo doodoodii caqiimka ahaayoon faa'iidada lahayn iska ilaali ay aljadal alcaqiima waxaan u jeedaa jadalka byzantiga loo nisbeeyey aljadala doodii alcaqiima aan faa'iidada lahayn yani caqiim waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdo yani rajulun caqiimun yani imra'atun caqiimun qofka madhalaha ah iyo haweenta aan dhalinba caqiim la yidhaahdaa marka sidaa darteed jadal aan wax faa'iido lahayn ka tag weeyaan aw ida'iila ama yani liito oo xaqiir ah oo liito weeyaan ضئيلك بمعنى الحقير القليل الحقير بالإله وحير أو الليتو أن وحفة إذا كاسو قل يلأرك جدل كاس كفقوي فقد كان البيزنطيون نمك البيزنطيين تلقي هذا وحي أخايين يتحاورون كوا الضوضو في جنس الملائكة ملائكة جنس قيدي كدودي جرين والعدو عدو جينا إيضو على أبواب بلدتهم بلد كودي إردودي إردودي أتاقية magaaladoodii iridooda uu taaganyah inuu absadaba uu joogo xataa daahamahum ilaa uu daboolo uu absadaba ayagoo doodayo oo jadal ku jiro fii jinsi malaaika ka doodayo ayay maaragtay cadowgiibaaba qabsadayba intay cadowga u diyaargaroobi lahaayeen oo iska dhicin lahaayeen waxa ka mashquuliyey jadalkaas caqiimka aan waxba faa'iidan lahayn wahaakadaa oo kale ayuu aljadalu da'iinu dooda oo xaqiiqa ahee liidataahi yuu yasuddu u celiyaa u jeediyaa dadka cani sabiili waddada xaqaa uga jeediya yacni jadalkaas wuxuu ku gaarsiinaya haddaad iskaga madax taagto un dood maantan aa ku jirto xaqa xataa inuu ku dhaafsiiyo od inkirto oo aad diiddo ayuu ku gaarsiinaya malaa'igta haddee yacni jinsigooda waad ogtihiin yacni nabigeennu uu noo sheegay malaa'igta nuuraa laga abuuray khuliqat almalaa'ikatu min nuurin وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم يعني ملائكه waxa laga abuuray nuur iyo iftiin ayaa laga abuuray jinnigana waxa laga abuuray holac iyo naar iyo dab laga abuuray bani aadamkana dhoobadiina loo tilmaamay ayaa laga abuuray marka anagu waxaan ognahay sida sheekh Ibn Uthaymeen uu noo tilmaamay malaa'ikta nuur laga abuuray inay jasad yihiin inay garbale yihiin inay marna awaamir badan oo ilaahay uu diray ay qabtaan marna ay kor fuulaan samada fuulaan marna ay ka soo degaan wahaakada intaasaan ognahay wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay nooga sheegaan aan ka rumaysannahay wey marka mas'aladaas yacni ayagu waxay ku doodayeen jinsi almalaa'ika bay ka murmayeen weeyaan wahadyu salafi salafkeenna hadyigiisii iyo tabiiqadii salafka uu maray waxay ahayd وحق جدلك إضادة الكف كهرد عن كثرة الخصام ضادة ترديدة والله قحره أي أحيد بوليه ضادة ترديدة والله قحره أي أحيد سلف كان رضوان الله عليهم عن كثرة وحيكاء الكف كجوكسشاء والله جوكسدو أي هدي ودي دقن كودي أها عن كثرة الخصام ضادة بديدة والجدار مرنكة بديدة لسك قحره وأن التوسع في السشرة oo fiihi fi ljadali wاlkhusuumati jadalkii iyo dooda la fidsadaahayna inuu ka yahay min qilati اlwarac qofka oo xalaal miirashadiisu ay yar tahay oo waxa xaaraamta aan iska ilaalin inay ka tahay ayuu maarata hadyigoodii yani hadyigii salafka saas u ahaa in jadalkana laga harayo muranka inaanan yani jadalka oo la dhex dabaashana qilat alwarac inay tahay waracnimadaada iyo xalaal miiradkaada inuu yaryahay kama qaala xasan basriyu xasan basri sida uu yidhi id samica qowman yatajaadaluuna id waqtibuu wuxuu yidhi samica ou maqlay qowman dad oo yatajaadaluuna doodayo murmayo xasan basri baa wuxuu maqlay dad murmayo oo doodaya buu maqlay markaasuu wuxuu yidhi haaulaa'i malluu lcibaadata fakhafa calayhim alqowlu waqalla waracuhum fatakallamu dad murmayo jadal ku jiro caqiima ayuu arkay markaasuu yiri haaulaai kuwani mallu cibaadata cibaadadii bay ka noogeen bal maanta intuu muranku ku jiro ma iska cibaadaysto ma khayr samaysto markay cibaadadoodii ay ka daaleen ka noogeen waqafa calayhim alqowl hadalkiiba u fududaaday murankii iyo doodiba u sahlanaatay mar haday doodii muranka u sahlanaadana waqalla waracuhum waracnimadoodii iyo xalaal miiradkoodii baa yaraaday kolkaas fatakalamuu ay iska hadleen wax alle waxay rabaan ay sheegeen ku hadleen wey rawaahu aarkaas xasan albasri waxaa ka wariyey axmedu axmed ibn xambal raxmatullah calayhi ayaa fi zuhdi kitaab zuhdi ku wariyey wa abu nucaym abu nucaymna kitaabkiisa fi lxilya xilyat alwliyaa ayuu isagana ku soo saaray weeyaan marka maxal shaahidku waxa weeye jadalka wuxuu faa'iido leeyahay markii aad xaqa ku raadinayso wajaadilhum bilatii hiya axsan ayaa la rabaa weeyaan hadduuse jadalku yahay midaan wax faa'iidaa adduun iyo aakhare kaaga imaanaynin waxa weeye dadka xasan basri uu sheegay ayuu qofku ka mid noqonayaa hadigii salafki qof khilaafay buu noqonay weeyaan laa taa'ifiyatun walaa xisbiyatun yucqadu alwalaa'u waalbaraa'u calayha laa taa'ifiyatun koox kooxaysi ma jiro walaa xisbiyatun urur ururaysina oo dadka urur urur laga dhigo ayana ma jirto daa'ifada koox kooxa iyo urur ururkaasoo yucqadu la xiro alwalaa'u jacaylka iyo xiriirka lagu xiro iyo walbaraa'u nacaybka iyo goynta lagu xiraahi calayha dusheeda diinteeda islaamku ma qabto weeyaan in muslimiintu waa muslimiin in diin dadkii muslimiinta ahaayee ilaahay yidhi huwa samaakum lmuslimiina min qabl wa fii haada in koox koox iyo xisbi xisbi inta laga dhigo koox walbana dadkeedaas inta daa'iradeedaa ku jirtaahi ay walaheeda jacaylka siiso intii aana xayndaabkaas ku jirinna ay ka bari noqotaahi diinteeda islaamka ka mid ma ah mowduuc aad u qiimo badan weeyaan mowduuc aad u weyn buu calayh wuxuu yidhi ahlulislaami islaamka dadkiisa waa muslimiintiiye laysa lahum ayagu ma laha simatun calaamad oo ay eh, dadka kaga soocan yihiin ma ay laha siwa waxaan islaamka ahayn iyo wasalaami salaamtaasu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu is yidhaahdo ayay dadka kale aan muslimka ahayn uga soocan yihiin calaamad kaleoy leeyihiin ma jirta buu leeyahy calaamada islaamnimada markay kugu filnaan weysadaad marka xisbi raadinaysaa sooma ninka xisbiga samaynayo islaamnimadii baan ku filnayn markaasuu xisbi raadinaya calaamadaas ayee wax kale ay leeyihiin laba arka buu yidhi markaasuu yidhi fayaa taaliba alcilmi cilmiga midka dalbayo oo ardayga aho cilmigii culumtii shareecada rabo baaraka allaahu fiika ilaahay dhexdaada ha ku barakeeye ilaahay ha ku barakeeye adiga ilaahay dhexdaada ha barakeeye wa fii cilmika cilmigaagana ha barakeeye utlub alcilma ilaahay ha ku barakeeye horta cilmigii oo culuum shariica ahayd barashadeedii raadi oo dalab inaad wax barato raadso ha fadhinin watlub alcamal camalkiina dalab oo markaa cilmiga barato ku camal fal cilmiga aa baratay camalkiina dalab laanna cilmiga qofku inuu ku camal falo in badanaan soo marnay inay tahay laba shay oo mutalaasimaana ah. cilmiga aa baratay inaad ku camal هدانت كعمل فلن علمك هذا النافع معه وادعو إلى الله تعالى الله مركا علمك أدبرته وعلمك أدبرته أدكو عمل فشي وادعو إيار إلى الله ددك الله إيار تعالى سرية أذيك أوب على طريقة السلفي سلفك وددودي أدو كسوغا سلف الصالح لغا هدليا وددودي أدو كسوغا waxaa weeye dadka ugu yeer yani udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wlmawcidati lxasana wey marka cilmiga saddexdaa shay waa saddex shay oo isku xiran weeyaan qofka markuu sidqu talab sameeyo oo cilmigan uu ka run sheego oo haddana sidqulcamali bihi uu la yimaado oo si dhaba ah ugu camal falo haddana laabudda inuu addacwatu ilayhi dadka laakiin cilmi baan bartay yani maaragtay cilmigii aan bartayna ku camal fali maayo oo wixii diinkan uu ku amray inaad la timaado awaamirtii qaadato qaadan maysid wixii lagaa reebaybana kama haraysid oo waad la imaani arintaas waxaan ognahay in badan kitaabkan ku soo marnay dambi weyn oo kabiira ah oo naar ku sababayo weey waliba in dadka ubaadul watanka ah hortood qofka la naarayo wataan gabay ku soo marnay waalimun biilmihi lam ya'malan mu'adhab qabla ubaadul watan yani in hatta asaga cadaabka lagu hormarinayo maxaa yeelay nabiga tilmaamay yiri yani maaratay awwalu man tusahharu bihim an-nar dadka kow naarta lagu horiyaa waa saddex qof wey qof cilmi bartay oon ku camal falin qof yacni xoolo ilaahay siiyey oo aanan maarata xoolihiisii aanan dariiqa xaqa ku bixinin oo leh markaasna maarata ilaahay jidkaadan wax ku bixiyey iyo qof maaragtay yani maaragtay jihaad mujaahid sheegtay oo dadka istuso u jihaaday ha lagaa sheego iyo maarata dadka waa geesi ha lagu yiraahdo yani eh, maxaa mujaahid fulan ha lagu yiraahdo qofka u jihaaday dadkaas inay yihiin dadka naarta ugu horeeyo oo lagu horinaayo dadka naarta lagu horinayo inay yihiin baan hore u soo marnay weya marka saddexdaa shay waxaa la rabaa cilmiga markaad barato inaad ku camal fasho uma cilmigii inaadan la fariisanin haddaa cilmiga inta soo uruuriso aad meel ku xarayso khasnada iska geliso oo aadan ummaddii cilmigaada aadan barin maxaad faa'iidaysay waxaad ummadda u tagta lama arka weeyaan waxba ma aadan anficin wey hadalkii ibnu casaakir aan shalay ku soo marayna darsigeenna markuu culimmadii la tashay waxa igu bixiyo yidhi xubu riyaasa ma ahayn laakiin wixii aan soo jamciyey cilmigii aan bartay inuu sanduuqiyo warqadaha iskaga jiro ayaanan doonaynin ee waxaan rabay buu leeya la gaarsiiyo oo loo sheego weyaan marka wadcu ila allahi wadcu nnaasa dadkii u yeero ilallahi tacaala ilaahay ugu yeer calaa ariiqati salaf adoo ariiqadii salafka ku sugan ha ugu yeerin calaa ariiqati ahlilbidac calaa ariiqati alkhalaf ha ugu wicin sunnadii yani salafu saalix dariiqoodii waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin a'imat lhudaa dariiqoodii inaad dadka ugu yeerto weyaan walaa takun kharaajan wallaajan fi ljamaacaati walaa takun ha ahaanin aalibulcilmigiio kharaajan mid bixid badan wallaajan gelid badan filjamaacaati ururada iyo jamaacaadka iyo xisbiyada kanaad gelaysaa maanta waxaa tahay xisbi fulana ka tirsan tahay beri xisbi kalaad waa ka baxda xisbi kalaa gashay waa ka baxda xisbi kalaad gelaysaa wahaakada kharaaj waa facaal sooma jeedid waa amilatu mubaalaqa mid gelid badan oo ka bixid badan oo maanta jamaacu ku jira wax ka dhisaya bari tukal wax ka dhisaya saadama tukal ka dhisaya waa kada han noqoni buu oo markaad kharaaj wallaaj noqoto fatakhruj aad baxdo min as-sa'ati wa sa'nimadii urri hizb ma aadan gelin marka waa sa'nimadii aad ka baxdo oo ila al dayiqa yani miisaanada ciriiriga aad gasho qawalibtu xal ila qalabku wuxuu wax lagu sargoostaa ila baro soo barna qalabku yani alqaalabu waxaa la yidhaha kabta qofka kab inuu talo rabo waxaa waay maqaarka inta qofka lagu istaajiya kabtiisa lagu sargoysta marka kabacdiya kabta loo sameeya cagtiisa markii la arko marka waa artay sarfigo kaleeto qaalab baa la yidhaahdaa markii facala iyo facile iyo facule iyo faclale iyo lagu barayo qaalab baa wax lagu sargoosto weeyaan marka wax wax lagu sargoosto oo arintaas niyaho ardayga ah ka fogow buu ku marka sheekhu muxuu nagala dardaarmayaa in xisbiyada maanta jiro maaha dad kale lala hadli maayo kuweenaana laga hadlaya xisbiyadan hadda la yaqaano oo macruufka ah inaan ka mid loo diidaya haddaaba taalib cilmi tahay ha ka qaybgelin laanna waa caa'iq cilmiga kaa hor istaagaya wey waxbarashadu kaa hor istaagaya waad horena wax badan waa ka soo hadalnay ninka markii xisbi lagu daro oo dhalinyarada markuu cilmigii shaqaf iyo jacayl oo cilmiga u hayo ayaa darbadiiba inta la arko markuu masaajid kusoo xirmo cilmiga raadinayo markii dad masaajid ka ugaarsadaa jira xisbiyada masaajidda ka ugaarsadaa soo ma ogidin ka dhex ugaarsadaa wuu arkaa ninkan nin firfircoon waaye oo wax baranayo darbadiiba inta maarata meel hamish la geliyo ama usar khaariji wax la inta lagu tuuro dhowr wiil oo kaleeto lagu daro oo ayaan la tashkiiliyo la islaamkii baa maqano diina la rabaayo saanu markii wax loo wadwado ka bacdi bayca marka dambe laga qaaday urura lagu darayo khalaas ninkii cilmigiiba wuxuu u arkayaaba shay tanawi ah oo qiimo ba lahayn ayuu cilmiga u arkaya xisbiga la weyn maxaa yeelay dowladda islaama iyo askari baa laga dhigaya tatalluc iyo waxbaa la tusayaa agtiisa qiimo buu kama yeelanaya maaragtay xisbi mar haddaa gasho waa sidaa wey waa caduw acdaa lcilmi wey waad ogtihiin culuumta masaajidda lagu akhriyo dadka xisbiyada rasmiga ku jira waxma bartaan masaajidka banaankiisay dhooban yihiin halkaas istaagayaan maqribka markii la tukado maanta dhan xisbigii iyo ururadii iyo maxaa la sameeyey maxaa la qabtay sidii loo wado cishaa markii la addima haddana masaajidka la soo gelay culumtii iyo diinkii meesha lagu falislaamu islaamka kulluhu dhammaantii laka adiga ardayahu wuxuu kuu yahay jaadatun waddadii toosnayd ayuu kuu yahay wamanhajun ariiqna waa kuu yahay diinta islaamka weya wlmuslimuuna muslimiintana jamiicuhum dhammaantood hum ljamaacatu muslimiinto dhan waa jamacat muslimiin jamaacada muslimiinta ka mid yihi muslimiinto dhan qur-aanka markaad fiirisid axaadiista markaad fiirisid caqaa'idkii ahlu sunnaha ee salafu saalix iyo dadkeennii hore ay qoreen a'imadeenni ay qoreen jamaacaad waxa la yidhahda alif iyo ta lagu daro ma arkaysiin jamaacad arkay ya jamaacabaad arkaysaa weeye wanatabicu sunnata waljamaaca yani eh, muxuu ahaa eh, waxaa dhahayo alimaam taxaawi يعني سنه دي جماعه راعينا جماعه المسلمين احاديث وحوي يعني جماعه لها مسلمين توا جماعه هل جماعه جماعه لبا شيء بس لوغا بخا waxa looga baxa ridda waa looga baxa gaalnimada waxa kale looga baxa bidcana waa looga baxa jamaacatul muslimiin waxa way wadadka ahlu xadiidka ahlu afarka ah ayaa la yiraahdaa waa tan nabigeena markii la weydiiyey oo factazil tilka alfirqa kullaha firqooyinka oo dhan ka tag marka xadiidku xadiidku iftiraaq al-umma ummaduhu way qaybsamayaan kulluha fi an-naari illa waahida markuu yiri nabiga hiya al-jamaa'a buu mid markii la weydiiyay ma hiya ya rasuul allah hiya al-jamaa'a jamaacadaas marka bidcaan looga baxaa oo qofku mubtadica jamaacatul muslimiin kamid ma aha waxa kale looga baxaa ridda iyo gaalnimadii waa islaamkii oo kaamila weeyaan taas looga baxaa weeyaan marka falaata wuxuu leeyahay muslimiinta dhammaantood jamiicuhum hum ljamaacatu waa jamaaca weya waina yada allaahi allah gacantiisana maca aljamaacati jamaacadaasa la jirtaa wey wadajirka muslimiinta ayaa la rabaa muslimiinta kulamaa ay wada jiraan waaiicu llaha waaiicu rasuula walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum soomaahinku yani ريحكم سمين يعني اسخلافنا وهكذا تجينا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النصوص يعني مركا ترسي يعني مارت منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قرآن كآذي ومتربة انتهوية نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث تيسي إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم sidaasaan alamr diinkeennu walaalaan nahay in diinkaas lagu midoobo oo lagu walaaloobo oon xisbi xisbi iyo urur urur loo samayno dadka muslimiinta ayaa la rabaa xisbigaas asalkiisa xagee buu ka yimaadaa axsaabtan salafkeena ma aqoon jireen لا صحابدي ولا تابعينتي ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى حزب ما أقولين حزب قال إيه أحزابتان تريد بدن قال لأن أكنت أصل كذا في ريح قال لأن أكنت وابا ولاد مساج كسيسا نوبة جوغلو حزب قردية وكازو عويري ولا لدر مساج كسيسا ردك جوغل لدقال wuxuu yidhi axsaabta muslimiinta samaysteen xisbiga kaanuu waa laba xisbi kaanuu soo mataqaanaa markaasaa <laughs> ha kaanuu buu ku sheegaya hadda asalka gaalada iska leh xisbiga gaalada iska leh muslimka ma laha waxayna ugu talagaleen u samaysteen inay kursi ku gaaraan wahaakadaa qoladaanna qolo walbaba inay kursi ku gaartay rabtaa madaxtinimo inay ku gaarto xisbiga wax u kawinaa waa taas weeyaan marka jamaacada wada jirka muslimiinta baa la rabaa falaa taaifiya falaa taa'ifiyatan yacni koox kooxaysi walaa xisbiyatan urur ururaysi fil islaami islaam diinteeda islaamka dhexdeeda ma ahaanin buu yidhi waacuuduka billaahi allah baan kaaga magangelayaa ardayahu an tatasadaca in aad kala dilaacdo oo aad kala dhambalanto ayaan waxaan kaaga aan ilaahay kaaga magangelaya oo markaad adigu kala dildilaacdo fatakuuna aad noqoto nahaaban mid ay boobaan ay kala dafaan bayna alfiraqi firqooyinka iyo ururada mid ay kala dafaan waawaa'ifi iyo maaragtay kooxaha ay kala dafaan alfiraq waawaaif waa isku wada mid waaye iyo walmadaahib albaatila madaahibta baatilka ahoo shiicadii raafiidadii iyo muctasiladii iyo khawaarijtii iyo wixii xumaayoo dhan ay kala dafaan iyo walaxsaab alkhaaliya iyo xisbiyadan xadgudbay maaragtay oo yani maaragtay eh, axsaabnimada ku xeel dheeraaday kuwaas inay ku kala daqaan ilaahay kaaga magangadayaan oo markaad xisbiga ka mid noqoto tacqidu aad xirto suldaan alwalaa'i walahaadii oo jacaylkaagii yani maaragtay eh, suldaankiisii awoodiisii qawidiisii aad ku xirto iyo walbaraa'i bari noqoshadii aad ku xirto calayha xisbigaas axsaabtaa dusheeda aad ku xirto yacnii inaad marka sida aad yeesho xisbigaada waxaan ahayn aadaan jeclaaninooda walahaada siinin wax alla wixii xisbigaada ku jirana keliya walahaada aad ku koobto alwalaa waa nusrada oo aad qofka u gargaarto jacaylka xiriirka qofka aad xiriiriso yaa iska leh kullu muslimina iska leh qof kastoo muslima inaad jeclaataa lagaa rabaa inaad qof kastoo muslima xidhiirisaa lagaa rabaa inaad u nusrayso u gargaartabaa lagaa rabaa wey barahana yaa iska leh kullu kaafirin wa kullu saaxibu macsiya qof kastoo bidaca ahlu bidaca waad nici waad ka beri noqonin ka saaxibu macsiyahaad macsiyadiisaad ku nacaysaa marka qofka waxaad ku jeclaanaysaa xasba iltizaamihi bilkitaabi wasunna wailtisaamihi bimadhab salaf saalix inta uu kitaabka iyo sunnada iyo madhabka salaf saalix diinkaasay u fahmeen oo u fahamsan yahay ayaad qofka ku soo dhawaysanaysaa laakiin xisbi kuma soo dhawaysanaysid weeyaan hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed ali sahbi